baabka afraad baabu qadaa'i اdeyni qabla almiiraath وذikr اkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina likhabri jaabir bn cabdillaahi fiihi baabu qadaaءi deyni deynta guditaan la guda qabla almiiraahi intaanan dhaxalka la ridin ka hore oon wax la dhexlin ka hore in deynta la gudo wixii ku soo arooriyuu baabkan u baab yahay waa kow iyo wadikri wadikri ikhtilaafi alfaadi naaqiliina dadka ka soo raray alfaadda ay ku soo rareen iskhilaafka iskhilaaftay sheegid la sheega likhabari jaabirin jaabir cabdilaahi xadiidkiisa fiihi fii qadaa'i اdeyni qabla اlmiiraah deynta in miiraadka ka hora la bixiyo xadiidka ku soo arooray oo jaabir bn cabdilaahi radia allahu taala arda uu muxuu ahaa nabigeenna ka wariyey amaba isaga ku dhacday iyo dadkii ka wariyey oo naaqiliinta ahaa alfaadi iyo ereyada ay ku soo wariyeen isdabamarsanaanta isdabamarsan tahay laakiin macaanidu way isleedahay alfaadi ubaa kala duwan bes intaas caddayn la caddeeyu baabkan u baab yahay baabu qadaaءi اdeyni qabla اlmiiraaث wadikri اkhtilaafi alfaadi الnaaqiliina khabari jaabirin fiihi xadiidka saddex kun lix boqol iyo todoba iyo soddonaad waa xadiid صaxiixa qaala alimaamu nasaي alي ramat lla akhbarna cabdالraxmaan ibn moxamed ibn salaam alhaashimi mawlahum laa ba'sa bihi qaala xadaثana isxaaq wahuwa alأزrq alqurashi wahiqa qaala xadaثana zakariya ibn abi zaa'ida wahiqaة yudlis can الshacbi caamir bn sharaxbil ashacbi shacbi can jaabir bn cabdillaahi radia allahu tacala canhuma ana abaahu jaabir bn cabdillahi abihi ayaa twufiya la oofsaday wa calayhi dushiisana waxaa ahaa daynun dayn lagu leeyahay isagoo dayn lagu leeyahay ayuu muxuu ahaa dhintay jaabir bn cabdillahi abihi faataytu nabiya jaabir baa dhihi marka faataytu waxaan u imid annabiya nabigaan u imid sal slem faqultu waxaan ya rasul rasuulka allow ina abii aabbahay tuufiya waa la oofsaday wa calayhi korkiisana waxaa ahaaday daynun dayn walam yatru kama tegin ilaa maa yukhriju wuxuu soo saara mooy nakhluhu geetimiradkiisa ama geedaha timirta soo saara midhaha timirta soo saaro wixii ka soo go-a ma oyane wax kale muxuu ahaa uu ka tagay lama arko walaa yabluqu mana gaaro maa yakhruju ama maa yukhruju wuxuu soo saaro naqluhu geetimiridkiisa ama geedaha timirta waxay soo saaraanna maa calayhi korkii waxaado min adeyni deyntina uma dhiganto oo geedihii timirta saarnaydna daynti lagu lahaa ma gudi karto oo deyntii ayaa ka badan kow walaa yabluqu ma gaarayo maa yakhruju maa yukhriju nakluhu maa calayhi min addayn duuna siniina iyadoo sanado badan aanan muxuu ahaa ayna soo marin oo sanadkan kan labaad kan saddexaad u haakadaa sanado badan haddii muxuu ahaa dib loo dhigo marka iyada waxaa weya dayntii way bixinaysaa oo sanad walba qeyb laga bixiyo laakiin in hal sana ama sanadkan ay timirtii geedaha ku taali ay bixiso suuragal ma ahan haddii xaaladda noocaata jaabirow maxaad doonaysaa fanaliq iraac rasuulka allow macii fanaliq iraac macii aniga la jirkayga yaa rasu rasuulka allow maxaan ku raacayaa likay laa yufxisha si aynan u xumaynin oo ii hadal xumaynin amaba igu adkaynin calaya aniga korkay alquraamu dadka deymaha kulah aabbahay si hadalka igu adkaynin oo ii aflagaadaynin oo igu adkaynin ii raac oo adiga kaaga badeen oo kaa hashoodane faataa rasuul rasuulka al sal slm ayaa yimid yaduuru isagoo ku wareega baydaran baydaran karoor karoor ayuu ugu wareegaya waa noo aan soo marnay horaan in cajwadii dhinac loo dhigo timirta nooci kale dhinac loo dhiga sacciga dhinac loo dhiga sukariga dhinac loo dhiga wahaakada timirti karoor karoor laga dhigo sida noo imaan doontana geedaha qaar waxbaa ku harsanaa oo laftarkeeda guritaanka waa la waday waa noo imaan doontaa insha allah tabaaraka watacaala marka nabigeenna wuxuu ku dul wareegay ku muxuu ahaa karoor karoor karoor kan u imaan uu ku wareegi kan u imaan uu ku wareegi wahaakada fasallama kadibna faslma riwaayada fi sunan kubra oo imaamka laftiisa u leey kitaabka kanka laga soo gaabiyey ayaa wa ku taalo famasha xawlahu fasalama xawlahu sonooma qorno famasha xawlahu hareerihiisa iyo karoorka hareerihiisa ayuu saa u soo socday ama socday taa dhib ma lahan laakiin meeshan waxaa noo qoran fasalama wuxuu badbaadiyey ama nabadgeliyey xawlahu hareerihiisa macnaheed maxay tahay ay waxaa weeyaan dacaa ban yaslama min الnaqs karoorkaas inuu mxuu ahaa wixii laga rabay in lagu bixiyo inuu ka badbaado oo rabbi ka badbaadiye ayuu saa nabigeena ugu wareegay salى اllahu عalayhi waalihi wasalam faslama wuu badbaado dalbay inuu mxuuaa naqsi iyo hoosudhac inuu ku yimaado wixii laga rabay uu gudi waayo ayuu rabbi subxaanaه wa tacaala inuusan ku samaynin oo arrinkaa uu ka badbaadiyo ayuu ilaahay baryey fasalama xawlahu wadaca lahu alla ayuu u baryey uma intaa kadibna jalasa calayhi karoorkii ayuu ku dul fariistay nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam wadaca wuxuu yidhi alguraama dadkii deymaha lahaa ayuu u yeedhay fa awfaahum wuu oofi xaqoodii wa baqiya waxaa soo haray milu maa akhaduu intii ay qaateen in la mid ah, ayaa soo hertay weeyaan hada barakatu ducaai اnabiy salى اllahu عalayhi waali wasalam wa barakat اljuluusi fadhiga uu meesha ku fadhiistay alla baryada u baryey iyo kurbadii jaabir ku taagnayd waxaa weeyaan ilaahay uu fayday subxaana wa tacaala waa xaalad aad u qurux badan oo aad u qiimo badan riwaayaadka noo imaan doona iyo riwaayaadka hore soo dhaafnay meelaha qaar ayaa laga yaabaa inaa is maxaa is yara taabani maxaa yeelay waxaa noo imaan doonta amaan soo marnay in nabigeenna calayhi salaatu wasalaam isaga uu beegay ayaanoo aan soo marnay waad ogeydeen cashirka hore halkaana waxaa weeyaan waxaa noo imaan doonta in jaabir nabigu amar ku bixiyey inuu beego riwaayaadkan waxaa soo martay tanna ku jirta in nabigeenna keligiis uu u yimid riwaayaaddan waxaa noo imaan doonta in uu la socday abubakar mid mid kale waxaa noo imaan doonta abubakar iyo cumar inay la socdeen ayaa noo imaan doonta waxaas marka waxaa laga yaabaa in qofka uu is yihahda see wax u jiraan xagee iska qaban layihiin waa ciidiyo kale allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar marka xagee iska qaban ladiwa marka inaad qofka isdhaha laga yaabaa see wax yihiin si ay waxyihiin haba yaraata ma jiraan hawshu waa isku toosan tahay dhibna ma jiro waxaa weeyaan tan koobaad oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu u beegay nacam wuu ku fadhiistay wuuna u beegay laakiinba dadkaas oo dhan muxuu ahaa boqolaal usqimiy waasa kaligi beegi karaa markuu muddo waday ayuu muxuu jaabir amrayaa oo beeg leeya ama jaabira kaga horreeyey oo isaga nabiga kaga dambeey wax ishkaal oo ku sugan haba yaraate qodobkaas ma lahan qodobka labaad oo abubakr ayaa socday nacam nabiga keligiisaa socday nabigaa socdaa la sheegay laakiin abubakr laba socon miyaa la yidhi waa maya wa calayhi marka muhimadda nabigun baa la tilmaamay marka iyada marka abubakr la sheegan haddana abubakraa la tilmaamay inuu nabiga la socday kadibna waxaa weeyaan cumaraa tanka lagu tilmaamay wax ishkaalo iyadan ku sugan haba yaraatee ma lahan intaa waxaa dheeri ah, waxaa noo imaan doonta iyadna in geetimireedkii iyadoo beegi u socdo oo karooradii la beegi in timirtana muxuu ahaa laga soo guray geedaha laga soo guray ayadna isma diidaysa nabigeenna marka hore wuxuu ku yihi oo soo marnay u tag timirtaadii soo jar kadibna karoor karoor qayb qayb cajwadii qayb ka dhig tii kale qayb ka dhig wahaakada saa yeel markaad dhammaystirtana ii yeer ama markaad saa samaysana ii yeer macnaheeda ma ahan in jaabir wax alla wixii geedaha ku yeeloo dhan uu soo wada dhameey ma ahan inteeda badnayd nacam karoorka ay saaran tahay laakiin inta la waday haddana waa lasoo muxuu ahaa guraayey ayadna isma diideysa karoor karooro badan ma yeeleen inay waxun ku harsanaayeen ayadna isma diideyso marka inahaas ayaa insha alla noo imaan doona marka waxba yaanan insha allahu tabaaraka watacala aanan ku wareerin oon dhihin say wax yihiin wixii kaloo dheeri ah oon soo marnana insha allah manshiisan ku ishaarayna inta aan shay ka baxsan xadiis saddex kun lix boqol iyo sideed iyo soddonaad waa xadiis saxiixa ah qaala alimaam nasai alay mt akhbarna cali ibn xujr wa iqatu xaafid qala xadaثana jariir bn cabdilxamid الdabi wa iqatu saxix kitaab can اmuqira ibn mqsim الdabi wa iqatu mutqin mudlis can shacbi wa caamir bn sharaxbil shacbi can jaabir bn cabdillahi radi allahu taala anuma qala jaabir tuufiya cabdullahi bn xaraam cabdullahi bn camr ibn xaraam ayaa la oofsaday radia allahu taala arda qaala wuxuu yidhi cabdullahi bn camr ibn xaraam qaala wuxuu yidhi ninka la yihah jaabir jaabir baa hadalka wata wa taraka daynan dayn ayuu ka tagay fastashfactu waxaan ka ergeyn dalbay birasuuli rasulka sal sl calaa quramaa'ihi dadka deymaha ku lahaa inuu nabiga iga ergeeyo oo deyntii ama liiga dhimo ama liiga suga ama liigaba cafiyaba ayaan marka nabigeenna inuu ka ergeeya ayaan dalbaday fastashfactu waxaan ka erge dalbaydha birasuli rasulka al sal slm calaa quramaa'ihi qolyihii deynta aabbahay ku lahaa oo cabdullaahi ibni camr ibn xaraam ku lahaa deynta an yadacuu min deynihi شhaya dayntiis inay wa ka dejiyaan wa ka dhimaan ma aha marka inay cafiyaanna ma aha inay dib u dhigaan hadda meesha nabiga keeni doona ala sl slam lakin hadda inay ka dejiyaan waa riwaayada ay wax ka dhimaan faalaba ilayhim waa ka dalbay faaba way diideen xaqay u leeyihiin nabiga calayhi salaatu salaam xaqoodii inay ka tanaasulaan oo marka ka shafeeca dalbo ka shafeeca u shafeeca dalbo ama u erga dalbo way leeyihiin inay diideen way leeyihiin laakiin marka ma'muur sharci meesha u yimaado oo waxaan waa sharci maya waad garanaysaan bariira marka nabigeena calayhi salaat slaam uu ergeyey muqiif maxay ku tiri muqiif muqiif bariira maxay tiri nabi allow ma ifaraysaa ma amarba mise waa tala markaasaa nabig wuxuu ku yidhi maya waa tala markaasuu il waxay ku tiri laa xaajata lii fiihi wax dan oon kale haba yaraatee muqiif waa kii ka daba oynayo soo mari jirnood ogeyden kitaaba nikaaxan kuso maray marka waa sidii oo kale oo faaba way diideen marka macaasinimaa ku sugan wamaa kaana limumini walaa muminati idaa qada allah warasuulu amra an yakuuna lahum khiirat min amrihim soo gelaysa arrintan may sooma gelaysa amar ma ahan waa erga warsaa ma yeeli kartaan wa ajir baa idinkugu sugan o faaba way diideen faalaba ilayhim min rasul rasulka aya sal sl faaba way diideen faalaba ilayhim faabow faqaala liya nabiyu nabigan wuxuu yidhi sal slam idhab tag fasanif kala sarsaar tamraka timirtaada asnaafa nocnoc u kala saar timirta waxay leedahay intaasoo soo nooc iyo intaasoo soo iyo intaas dhadhan oo kala macaan ay leeda qaar sukar la yihahyaa jiro oo sankortoo kale ah oo qofka ku laqanyooni qaar waxaa jira waxaa weeyaan aan xataa maliiqadii ku taala webiyadeenna u taqaneen oo kale aho sokor badan aanan lahayn qaar yara buf ahaa jira qaar aad qaali ahaa jira hal kiila oo timir ah oo lagadaa boqol riyaal lacag sacuudi ayaa jirta boqol boqolka waxay udhigantaa lacag laba kun iyo shan boqol oo kenya udhigantaa qaar toban riyaal lagada ay shan riyaal noo jirtaa oo u dhiganto waxaa weeyaan eh, boqol shilin iyo boqol konton laba boqol shilin udhiganto iyo wax lamid ah. waana isla timir waa isla keelihii iyadayaa marka ah, waxaa bayn asamaa walardi oo aad u kala fog marka timirtaadii marka qayb qayb u kala saar iyuu nabigu ku yidhi sala allahu calayhi waali wasalam idhab fasanif kala saarsaar oo kala soc tamarka timirtaada asnaafa nocno alcajwata calaa xida cajwada meel dhan u dhig karoor ka dhig wacadqa ibn zayd cidqa ayaa idiin qoran sooma cadqa ibn zaydka mxuu ahaa cidqadana waa jirta lakiin cidqiga waxaa loola jeedaa timirtii oo isqabta laakiin ka ahaan ama ka timir ahaan marka la yidhaahdo waxaa weeyaan cadqda ayaa afsaxa wa cadqa ibni zaydin ibni zayd cadqiga loo yaqaana iyo roqobahiisa iyo timirtiisana calaa xida dhinac yadna u dhig wa asnaafahu ay asnaafa tamri timirta noocyaheeda kalena calaa xida dhinac udhig weyaan wa asnaafa hudaas ay wa asnaaf atamri calaa xida nooc walba dhinac udhig haddii kaba soo qaad hadii aan dhahno tan waxaa weeyaan waa cajwa tanna waxaa weeyaan waa saqci tanna waxaa weeyaan sukari tanna waxaa weeyaan rawhaana kaba soo qaad noocya hadda madiina aan ku arki jiray kamid yihin ayaga marka afartaas nooc haddii ay ahayd mid walba dhinac udhig wa haddii ay konton nooc ahaayeen kontonka nooc dhinac kala dhig wa inkastoo magaalada madiina timirta looga jeclaa ugu qiimaha badnayd oo nabigeen uu ku tilmaamay sal allahu alayh waali wasalam fadli badan ku sheegay waa cajwada inkastoo beryahan dambe cajwada noocan soo baxa yara bufbuf ahaan ay egta waad aragteen mayna cajwada noocan hadda la iibiyo xajka la iibiyo noocan yaroo madow yara bufbufay egta laakiin nooc oo cajwo ahoo asal ahna waad helaysaa mararka qaar laakiin waa qaali wax la goyn kara maaha waaya qayb qayb u dhigo qaala wuxuu yidhi wcidqa ama wacadqa ibnu zaydin calaa xida waasnaafahu asnaaf atamri alaxida udhig uma kadibna ibca ilaya qof iisoo dir marka si aan kugu imaado marka inta aad samayso shaqada aad qabato qof iisoo dir aan ku imaaday qala wuxuu facaltu arrinka ayaan yeelay fajaءa rasul nabiga ala ymi sal slm fajalasa wuxuu fariistay fi allahu meeshuukaroorka meeshuu sarraysay ayuu ku fariistay ow fi awsati ama bartamiis ayuu fariistay waa iska ishkaal ma lahan uma qaala wuxuu yidhi marka hore waxaa laga yaba inuu ku fariistay kor kadibna oo hoos soo degay dhib ma lahan uma kadibna qaala wuxuu ku yidhi jaabir kil ubeeg liqowmi dadka daynta kugu laho quramada ah u beeg ayuu nabigeena ku yidhi sal slm qaal wuxuu yidhi fakiltu lahum waan u beegay xataa awfaytum ilaa aan ugu oofiyo wax alle waxay lahayn dhan ayaan u wada beegay uma baqiya tamri timirtayduunay soo hartay barakada nabigeena ku dhacd sal slm kaan lam yanqus minhu shayun waa iyada oosan shay ka nuqsaamin sideedii ah timirtii ubuta waxaa la mid arrintan acaamkii jaabir laftirkiisii ma xasuustaan oo gabadhii haweenaydii khayrqabtada ahayd oo waxaata yarada bowjoogteed bowjoogteed iyo iyo halka saac oo qamadigeed oo la shiiday kun siddeed boqol ama kun saxaabada nabigeena kamid sal sl ay ka wada dhargeen cunadana sidii ay ahayd barakaadka nabigeena wax la koobi kara mehen sal allahu karaamaadkiisa sala allahu calayhi waaalih wasalam xadii saddex kun lix boqol iyo sagaaliy soddonaad waa xadii saxiixa qaala alimaam unasai calamt akhbarna ibrahim ibnu yunis ibnu maxamed axarmiy waa saduuq qaala xadaana abi abiis waa yunis ibnu maxamed xarmi wa iqaة tabt qaala xadaثana xamaad ibn slmta wataqana wa iqaة caabid can xamaad can camaarna ibn abi camaar waa saduuq rubama akhطأ can jaabir bn cabdilah radi allahu taala anuma qal jaabir kaana liyahuudiyan halkan waan bas kala nabi xadiidka markaan dhamayna waa muxuu ahaa isna waa hadal kale waa oo raggii quramada ahaa nin ka baxsan waa fiiriye kaana lyahuudiyan yahuud waxaa u sugnaaday calaa abi abay tamran timir ayuu ku lahaa faqutila yowma uxudin maalinta uxud ayaa la dilay wa taraka xadiiqatayn laba beerood ayuu abay ka tagay mxua radi allah tan ada watamru wa taraka wuxuu ka tagay xadiiqatayn laba beerood oo beertimireed ah wa tamru alyahuudiyi kaana waxaa u sugnaaday lyahuudiyan yahuudila calaa abi abay tamrun timir ayuu ku lahaa faqutila yowma uxudin maalinta uxud ee aabihii uu shahiiday insha allah wa taraka xadiiqatayn laba beerood ayuu ka tagay wa tamru alyahuudiyi ninkii yahuudiga oo daynta aba ku lahaa timirtiisana yastawcibu wuxuu idlaysana uu fuuqsanaya uu dhammaystiranaya maa fi lxadiiqatayn labada beerood wax all wixii timiro ku taalloo dhanba ninkaas yahuudiga intuu aabbo ku lahaa bes ahaaba muxuu ahaa ha dhammaysan yahuudda ahlumaal ay ahayn la socda weligood waa ahlumaal hadda i m f iyo waxaa weeyaan bangiga adduunka iyo dhaqaalaha adduunka iyagaa gacanta ku hayaan hadda lidaalika xiniyaha ayaan lahayaa nin kasta oo maraykan madaxweyne ka noqda labada xiniyood ayaa saa loo hayaa beentiis dhaqaaq ma lahan maxaa dhaqaaliyaa loo hayaa yacni xilliga nabigana sal sl yaa haay dahabka hadda meeshaan la yidhahdo muxuu maqrib alcarabi iyo tunis yahuudda ku nool dahabka ayagaa hay maa arka documenti laga soo diyaariyey oo weli ku noolo caadi ahoo ummadda racyadii reer maqrib iyo reer tunis ka mid ah oo waddankooda soo su joogaan wax dhibaato oo ku sugana ma lahan inay joogaan xaqa u leeyihiin marka dahabkii hadayba muxaaribiin ahayn ay musaalimiin yihiin dahabka ayaga gacanta ku hay marka waa dad sanca dahab iyo siyaaqada waxaa loo yaqaano oo shiilitaanka la shiilo dahabka iyo macadintan eh, qaaliga iyo dhaqaalaha iyo waa arimin caadi maaha ilaahay subxaana wa tacaala wax weyn ayuu gacantooda geliyey laakiin waxaa laga waayey tawxiidkii waxaa laga waayey toosnaantii waxaa laga waayey dabandaabyo aantii waxaa laga waayey ummadda ilahay inay badbaadiyaan imtixaan waaya Eh, itaa ambiyadoodii waa ti ay deli jireen oy laan jireen intay qoortiisa yaxya ibnu zakariya qoortiisa inta la jaray ayaa naag baqyi ah ay u hadiyeen waa garanaysaan yani waxay samayn jireen wax caadi maaha waxay ka sheegayaan hadda ambiyadooda waxay ka sheegayaan markaad aragto waa diyaabi marka alcumuum waa niman imtixaaman laakiin dad dhaqaalaha aad ugu fiican ayay ahayn fi taarikh maantana weli waa yihiin xagga dhaqaalaha cid ku gaarto lama arka weeyaan waayahay kadibna wtamru yahuudiyi ninka yahuudiga timirtiisa yastawcibu wuxuu dhammaystiranayaa ama uu fuuqsanaya maa fi xadiiqatayn laba beerood wuxuu ku yaro timir ahaa faqaala nabi nabigan wuxu yh sal slm hal laka miyay kuu sugnaatay an ta'khuda alcaama sanadka inaad qaadato nisfahu timirtaadi niskeedii ama niskiisii inaad qaadato wixii allahi dayntaadi niskeedi inaad qaadata ma kuu sugnaato ma yeeraysa wa tuahira nisfahu niska kalena aad dib u dhigto oo sanada dambe iyo xoliyadaas lagu siiyo ma yeelaysaa weyaan hallaka arrinkaas mid ma tihid ma tahay faaba alyahuudiyu ninka yahuudiga wuu diiday isna waaye diid maa ka taagan faqaala nabiyu nabigana wuxu yh sal slam hal miyay kuu sugnaatay jaabirow hadda marka ninka yahuudiga oo ka quustay jaabiriga usoo jeesta nabigana sal slm hal laka miyay kuu sugnaatay an taahuda aljudaada inaad muxuu ahaa soo jarto timirti ood muxuu ahaa timirti aad roqobyadii iyo soo dejiso oo soo gurta ma ku sugnaatay hal laka miyay ku sugnaatay an taakhuda ay an tashraca inaad guda gasho aljudaada jaritaan oo timirtii aad geedaha ka soo jarto taakhuda tashraca ka dhiga ama ku fasira cafwan ku fasiro tashraca inaad guda gasho inaad timirtii aad soo goyso soo masagada iyo lama gooy waa xilli goyn inaad goyso inaad guda gasho ma ku sugnaatay jawaabta waxay noqotay nacamha kadibna nabigu wuxuu yidhi faaadinii haddii aad mxuuah idaa sharacta faadinii iise ogeysi hadalkan damba jaabira iskala la socda faadantu waan ogeysiiyey jaabir ayaa dhihi markii aan mxuu aha soo jaray bahashii ama aan gudogalay oo inaan jara'aan bilaabay akwaamta qaarna aan sameeyey sida mxuu ahaa horaan aan marnay faadantu waan ogeysiiyey fa waxaa yimid huwa nabigeena sal slm iyo abubakr abubakr ayaa yimid fajacala wuxuu gudagalay nabigeena sl slm fajacala wuxuu gudagalay yujadu in la gura oo timirtii la soo gooya wayukaalu la kiileeyo la beego wayukaala la beego min asfali اnakhli geetimireedkii dhulkii meesha hoose oo muxuu ahaa looga soo hoobiyey in laga beego oo ninkii yahuudiga loo beega ayaa laguda gelay wa rasu rasulka sal slm yadcuu bilbaraka inaad ilaahay barakeeyu ilaahay barya subxaana wa tacaala xataa wafaynaahu ilaa aan ugu oofino oon ugu dhammaystirno jamiica xaqii xaqiisoo dhan min asqar اxadiiqatayni labada beelood tii u yarayd ilaan ugu dhamaystirno laba beelood mid baa weyn mid waa yarayd tii yarayd ayaanba xaqiisu dhanba aan ka siinay fii maa yaxsabu siduu u malayn yaxsibu soo idin noqon yaxsabu ka dhiga fii maa yaxsabu siduu u malayna camaar camaar ibn abi camaar ayaa hadalkaas siduu u fahmay wa inuu jaabir ku yidhi saasuu u fahmay uma kadibna ataytum waxaan u keenay jaabir ee adihii biruabin timir qoyan oo weli aanan qalalin iyo biy biyo faakalu way cuneen wa sharibu wayna cabeen uma kadibna qaala wuxuu yidhi haadaa biyahan iyo timirtan min annaciimi waa nicmada alladii nicmadaasoo tusaluuna can idinka weydiin doona muxuu aha maalinta qiyama idin weydiin doona uma la latusaluuna yowmaidin can الnaciim bal annaga ka warama timir oo afurka meeshaan haddii muxuu aha la keeno iyo biyihii oo firihii weliba marka noola keeno ma wax baan u aragnaa macno ma laha ma afur ay noqoni waa in sambuuskii iyo khayrkii iyo howlihii la aada sooma nabigeena sal ا slm intaas yar ayaa waxaad leeyahay uma latusأaluuna yowma can الnaciim waxaa la mid ahaa habeenkii isaga abubakr iyo cumar radia allahu tacala canhuma wsala allahu cala nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi waslem ay baxeen oy baahi la baxeen habeennimo oo kadib ninka ansaariga loo tagay oo roqob timir ah iyo in yaroo maraq iyo mxuu aha fuud fuud yar iyo ama maraq yar iyo waxaa weeyaan iyo hilib yar ay soo cuneen kadibna uu nabigeena yidhi sal slm uma latus'alunna yowmaidin can اnaciim ti oo kale waa annaga nicmooyinkana weydiinaa tiro badan alla maxay tiro badnaan doonaa ilahayna waafajiya subxana wataala shukrigeeda waxaan idinkugu bishaaraynaa nabigeena sal ll slm inuu yidhi qofkii yihahdo allahuma asbax bii min nicmati aw biaxadi min khalqika faminka waxdaka laa shariika laka falaka alxamdu laka shukr oo qalbigana abcan shaki ma laha qalbi in loo bahan yay carab keligi waxma tare qofka yidhaahdo faqad addaa shukra yowmihi qofka galabta yihahdana faqad addaa shukra leylatihi inay hadan filayaa tan dambe laakiin tan hore waa shukra yowmihi maalintiisa shukrigeedii waa la imaaday qofka isaga marka waxaa weeyaan shukriga waa laga maarmaan lain shakartum laziidanakum xadii saddex kun lix boqol iyo afartanaad waa xadii saxiixa qaala alimaam النasai alay sl akbarna moxamed bn muثن canzi waثiqaة xaafid qaala xadaثanii can xadiiثi cabdilwahaab ibn cabdilmajid الثaqفي waثiqaة tagayara qabla mowti biثalaaث siniin qaala xadaثana cubaydullahi bn cumar اcmri waثiqaة tabt can wahb ibn kaysan اquraشhi waثiqa can jaabir bn cabdilah radi allahu tacala anهuma qala jaabir tuufiya waxaa la oofsaday abi aabbahay aabihii waa cabdulaahi ibn camr bn xaraam wa calayhi daynu dayni ay korkii ahaatay facaradtu calaa quramaa'ihi qolyihii daynta kulahaa ayaan u bandhigay an yakhuduu inay qaataan ahamrata bima calayhi timirta geedaha saaran inay qaataan ayaan u bandhigay faaba way diideen walam yarow umaynan arkin fiihi timirtaas geedaha saaran wafaan mid dayntoodii oofinays inay tahay umaynan arkin faataytu rasul bari sal slam fadakartu dalika low arrinka ayaanu sheegay faqala wuxuu yidhi idaa jadadtahu markii aad gurto ama aad goyso ama dhammaystir ama bilaabe oo fa wadactu fi lmirbad aad karoorkii kadibna iyo meeshii lagu qallajinaayey aad timirta dhigto faadinnii iso ogeysi macnaheeda maxaa waxaa weya geedii ad ka soo dhammaysa miya laazim maaha geedii waxbaa ku dambeey weli falamaa goortay jadadtu aan soo gooyey oo wadactu fi lmirbad meeshii lagu qalajinayay iyo muxuuha karoorkii aan soo dhigay ataytu rasula bani sal slm fa jaa waxay u yimid nabigana sal slm wa macahu abubakrin wa cumar tii hore abubakr soo lama sheegin cumar la socodkiisu dhib ma lahan abubakr ayaa ka fadli badnaa oo ka horreysama wasiirka nabigana sal slm idi quuli saaxibihi laa taxzan abubakra marka la sheeg haddana waxaa lagu daray cumar wax dhibaato ku sugan ma lahan waaye fajaءa wuu yimid nabigeena salى اllahu alayh ali wslam wamaca abubakrin wacumar fajalasa calayhi wuu ku fariistay timirtii karoorkeedu daca bibarakati baraka ayuu ilaahay u baryey uma kadibna qaal wuxuu yidhi udcuu quramaa'aka faawfihim udcuu yar quramaa'aka qolihii daynta kugu laha faawfihim u oofi weeyaan wixii xaq ay lahayn qaal wuxuu yidhi famaa taraktu kamaana tegin axadan qof oo lahu isagu u sugnaad calaa abi abahi daynin doyn ilaa haddii uu jira qadaytuhu waanu guday wa fadala lii waxaa ii soo haray ثaلaaثa caشhaرa wasqan saddex iyo toban ritirar a dadkeen ay dhihi jireen saddex iyo toban ritirar ay dhihi jireen wasqigan marka waxaa weeyaan halka wasqi jamhuurta waxay leeyihiin waa boqol labaatan iyo laba kiila iyo afar boqoloo gram jamhuurta waxay qabaan oo jamhuurta waa kuwe maalikiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilada waxay qabaan halkii wasqi boqol labaatan laba kiila iyo afar boqol oo gram boqol labaatan iyo laba dhibac afar saasay qabaan oo kilogram xanafiyada waxay qabaan saas ma aha boqol sagaashan iyo shan kilogram ay leeyihin waa kiila ay leeyihiin marka jamhuurta ayaa yar ritirarna waa taqanaanoo ritiga maxaa la saari jiri waa jawaanada la saari jiri sheega meeqa kiila camal ritiga maxaa la saaraa muxuu qaadi karaa geeleyda hashire geela maxaa la saaraa ritiga muxuu qaadi karaa kintaal kintaalka meeqa kiilo wa boqol kiilo meeqa kintaal la saari karaa laba kintaal kiishka meeqa kiilo wa waa afar marka saas waa isku mid wa kintaalka marka waa boqol kiilo sankortan hadda caadiga ahoo shan iyo labaatan kiilo ay ku jirta halkan waxaan soo gaarnay meeshaan halkaan joogna kenya ayadoo boqol kiilo ah ma garata boqol kiila hal kintal waa boqol kiila kadibna waxaa weyaan hoos baa loo dhigay xuquuqda dadka xamaala waxaasa loo dartood loo yeelay konton baa laga dhigay kadibna hoos baa loo soo dhigay hadda waad aragteen waa shan iyo intaas kulli waxaa la eegaya qofkan boqol kiila bal qoftish laga saar qof noola waaba qof waa dhintabi marka dadka qaar markay muxuu ahay nafa u geyni moogta markay boqol kiila dhabarka saa u saartaan lagu hiyaa marka aqarqari saas xaqiiqatan waan arki jirna yaani qofkii gaajiya soo kicisay shaqo kalena ma haaya baabuurta halkaa laga raro muxuu aha northeastern la geey madheero kale ayaa waxaa weeyaan baabuur isjiida halkaa la geyna kadibna shan qof ha soo istaagi baabuurkaad miqaasarnaan karto miqyaastiina waxaad u badan wa dhowr boqoloo kintaalaa saaran shantaa qofa ah iyo ha saddex boqol ha ugu yaraan ki kintaal ayaa saaran saddex bo shantaa nina marka waxaa weyaan a qaadaysa markay muddo wadaan kadibna lugihiiasaa wad qaray xaalad khatara ku sugnaayen markaad waa laga discountia loo sameeyey shan boqolaa laga dhigay haddana eh, an eh, konton kiila laga dhigay waa laga soo gudbiyey labaatan shan kiila haddana waaba la iska dhaaf ayaga waa laga deeqtoomay bahal yaro ber yaro insaa loo geliya ayaa muxuu ah agga lasaa loo saariba laakiin ayagana shaqalaana kudhici la socda shaqalaana ku dhici marka yarayntaas iyo howlaha dhib ay keeneen marka waxaa weeyaan wuxuu leeyahay eh, y wa fadala lii waxaa ii soo haray marka lii aniga alaaثa caشhara wasqan an saddex-iyo toban ritirar oo amaba halka xaba u boqol sagaashan iyo shan kiilo taas ayaana u dhow tan xanafiyada marka ritirar culimadan ay dhihi jireen tan xanafiyada loo dhawa la socda ritirarka waa laba boqolo kiilo wax ku dhow ama gaari boqol labatan iyo shan laakiin ritiga waa waxaan u malayna waa wax ka yar wa intii aad qaadi jiray mid ay ahaataba haata jamhuurtu kaba soo qaad boqol sagaashan iyo shan oo saddex toban lagu dhufta meeqa kiilo laba kunoo kilo wax ka badan fadakartu daalika lahu arrinkaas ayaan u sheegay nabigeena sal slm fadaxika wuu qoslay nabigeena sal slm wa qaala wuxuu yidhi farxaddu igu qoslaya anta ama iiti u tag ababakrin wacumar cumar u tag faakbirhumaa dalik arrinkaa u sheeg ayagana maog tahay inta u hartay kama war qabaan ayagana u sheeg u bishaaray faataytu abubakrin baan u imid wa cumar baan u imid faahbartuhumaa waan u sheegay faqaala waxay yidhahdeen qad calimna waan ogaa waa iska ogeenay ama waan ogaanay id id sanaca goorta u sameeyey rasul rasulk a sl sl ma sana wuxuu sameeyey ood ku dul wareegaya allana barako u weydiinayey annahu isaga sayakuunu dalik arrinkaas inuu ahaani oo xaalada ay nooca noqonay oo dadkaana dayntooda ay baxaysa sidoo kalena waxaa weeyaan timirtin ay soo haraysa waanba iska ogeenay ila waa yaqaanaa nabigeena sal sl iyo habdhaqankiisa ayaad u yaqaanaan marka intaas waxaan ugu baxnay jaabir bn cabdilaahi arintiisi maxalushaahid imaamka u keenay mataqaanaa wuxuu keenay haddii qofka uu dhinto ood geeriyoodo intaan dhaxal la gaarin ka hore waxaa laazim ah in deynta la bixiyo lidaalika waxay dhahaan alxuquuq almutacaliqa bitarika qofka dhinta wuxuu ka tagay xuquuqda ku xiriirta alaaa dhahan saddex weeyaan kow mu'nu tajhiis qofka markuu dhinta abaabulkii amaba qabanqaabada duugitaanka wixii loo mari lahay loo mari lahaa oo sida kafanti sida qolyihii dhulka qabriga qodaayey ambalaaski muxuu ahaa muuna tajhiiz ayaa la yidhaha diyaarintii oo qofkii qabrigeyntiisii wix muxuu ahaa ku bixi lahaa raasulmaalkaa laga goynaya wuxuu ka tagay qof la weydiina ma lahan dhaxal waa ibaabkeed ma jirta raf inta ay rabta ha gaarto waa laga goynaya waa xaqa ku xiran ma laga goy kadibna waxaa weeyaan waxaa weeyaan addayn waa daynta lagu leeyahy daynta lagu leeyahay wa ayadoon dayntaas la bixinin waxbaa laxshina ma jirto dayntaa la bixini tan saddexaadna tee weeyaan alwasiya iyo waxaa weeyaan in qofkii dardaaran wuxuu ka dardaarmo dardaarankaasna shardi baa ku xiranoo laba shardi a ugu muhiimsan shardiga koobaad waa in ulu ay ka yaraato ulu ay ka badanin ulu famaa aqal ulu wixii ka yar sidoo kale waxaa weeyaan in uusan u dardaarmin qof dhaxalla alaa yuusii liwaari qof dhaxal oo dhaxal asaga xoolihiisa kulah looma dardaarmi karo ilaa dadki inay baaliqiin yihiin oo dadkaas dhaxal kale kulli ay baaliqiin yihiin kullina ay yidhaahdaan waxba dhibaata uma aragno nus ayuu u dardaarmay ama ulu ayuu dardaarmay ama toban u dardaarmay wuxuu dardaarma u dardaarma ul abcan ul lama dhaafin kara laakiin wuxuu dardaarmay nin qariiba u dardaarmay oo muxuu halkiisa lahaa inta kale waay dhib ma laha dardaarmay abuhu aabo ama hooyahada isaa u dardaarmeen ama walaal dhib ma lahan taas ishkaal ma lahan marka saddexda ku xiriirta alxuquuq almutacaliqa bitarika waa tan koobaad oo ah muuna tajhiiz oo wixii qofka lagu aasi lahaa tan labaadna waxaa weeyaan addayn tan saddexaadna alwasiya bima duuna ulu waliman laa yari walikayri waraa intaas ayada waxaa weyaan marka daynta marba haddii qofkuu dhinto waa in daynta laga bixiyo waa lalaxashina baabkeeda ma taalla deynta iyo khatarta ay leeda baabkeedana koleyba horaan ugu soo hadalnay haddana waan baraarujinay nafteena ku baraarujinay tiina ku baraarujinayna deyn ha layska ilaaliyo qofka ka maarmi waayena dad adag oo ka bixin karo hala sii ballamo qoraalna ha yeelato xaalad khatara ah weeyaan qofki inuu ku janaseega ayaa laga yaabaa yukfaru lishahiid kula shayin ladayn saaranii bihi jibriilu aanifan ayuu nabig l sal slm qofka shahiidka dembi kasta waa loo dhaafi intaanan ka ahayn daynta jibriil ayaa mar dhow igu siraystay oo hosi goorihaan igu sheegay ayuu nabig sal allahu alayhi waaalihi waslm marka daynta waa khatar waayahay baabu ibaali wasiyai اlwaari baabu ibaal wasiyati dardaaran borin la boriye lilwaarii qof wax dhexla dardaaran haddii loo dardaarmay in baail u yahay oo la boriye waxba ay ka jirin ayuu baabkan ubaabay xadii saddex kun lix boqol iyo ko iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qaala alimam nasa akhbarna qutay bn saciid ibn jamiil bn ariif albaqrani wahiqatu habt qaala abu cawaana alwadax ibn cabdillah yushkari wahiqatu habt can qataada ibn dacams duus basri wahiqatu habtun yursil yudalis can shahr ibn xawshab shahr ibn xawshab alashcari waa saduuqun kaiir kaiir alirsaal walawhaam ismoodsiinadiisa iyo irsaalkiisa tiro badan can cabdiramaan ibn an cabdiraxmaan ibnu han mukhtalafun fii suxbatihi dakarahu اlcijli fii iqaat taabiciin can camr ibnu khaarijata alashcari صaxaabi jaliil waa radia allahu ta qala wuxuu yihi camr ibnu khaarija khaطba rasul nabiga ala khudbay sal slm oo faqala rasulkan wuxuu yihi alayh slat slam ina allaha loo yihi caza wajal qad acطaa wuu siiyey kula dii xaqin mid kasta xaqu saaxib xaqo xaqiisa uu siiyey walaa wasiyata dardaarana ma lahan liwaariin qof dhaxalla dardaar ma laha dadka ay wax ku dhaxlaan sida muxuu ahaa mujmaca oo laba shay lagu dhaxlaa tan koobaad waxaa lagu dhaxlaa bilfardi tan labaadna biatacsiib waxaa jirta mid la yihahda dawi larxaam waa la isku hayaata ayada waa masale khilaafi aho madaahibta waa isku hayaan amaba waa eh, qoonda laisku khilaafsan yahay laakiin labadaa la haya alcasaba iyo alfard asxaab alfuruud asaab alcasabaat ayaa lagu dhalaa marka qof si kastaba ku dhali wa dhla dardaaran ma lahan xadii saddex kun lix boqol iyo ko iyo afartanaad xadii saddex kun lix boqol iyo laba iyo afartanaad ah waa xadii saxiixa qaala alimaam nasa abarna sacid mascuud aljadari ismaaciil mascuud aljaxdari iqa qala xadaana khaalid bn xaadi lujaym wa iqatun tabt qala xadaana shucba waa imaamkii qala xadaana qataada can shaar bni xawshab ana bn an cabdiraxman bn han dakara wuxuu sheegay ana ibna khaarijat camr bn khaarijat saxaabigaas radia allahu ta ardah waraxima jamiic arwaat dakara inuu sheegay camr bna khaarija lahu isaga u sheegay anahu camr bna khaarija shahida rasul nabiga inuu la joogay sal slm ykhtubu isagoo khudbayni annaas u calaa raaxilatihi gaadiidkiisa ama hashiisi isagoo dul saaran wainaha hashana lataqsacu bijaratiha iyada oo soo barya noqays amaba calool noqays amaba caliya noqays ragga ma yaqaanaan waxba kama yaqaanaan ya calalaqays ah, ah. calalaqsi waa adiga so calalaqsi maaha xashir adigana <laughs> a magaciis marka de erey bixinaa la raba eray bixira la rabaa e, ma yaqaano yidhi maxamed shee abdiwaxid wale sheekh xashiro ma yaqaan xashiro <laughs> dus qoryaa yaqaana saa geeleya <laughs> haye afar baryaqaad barya naqsi axsanta aha xaggana qof kale wax kala sheeg baryaqaad baryo naqsi haye cali naqsi axsanta caleentii muxuu ahaa ay soo naqsani calami waa kaasi haye alumuum baa lasla fahmay rag rag yar yar aawe haddii aad waxaa weydi hal shay ka fahma raggaa yaryar waxaas hadda waa khiyaal qof in calooshiis wax ku jira soo bixiyo ruuga ceshani oo saas ma fahmi karaan in loo geeyo suuqa xoolaha meelaha lagey waa gooni marka hasha nabigeena sala allahu calayh wasalam waa barya naqsanaysa amaba waa calool naqsanaysa amaba waa cuud naqsanaysa waxaad ku sheegto sheeg adig aday ku talla sida u taqaano u qaado hashi marka caloosheedii wixii maanta ay soo daaqday oo caloosheeda ku jiray ayay marka intay soo moogta geela waxaa weeyaan siduu wax u cunay si caadi maaha yacni wixii wuu sariibaya kadibna kushubkushubkushub kadibna dib ushiidaya dib u shiidaya ya hala geeyo haye arintiis waa xaqiiqa wax cajiib wa wax ajiib wa xaqiiqatan wax ajiib wa waa ilaahay subxaana watacaala ya sheekh wa sax horta kolleyba ani ariga waan ku arkay iyo geela looda basaasa ah, ah, bas warka waa dhamaaday hahi marka hasha nabigeena sal slm way iska cawal naqsanaysaa amaba waxa weeyaan way barya naqsanaysaa waxaa tihahdaba wa ina lucaabaha dhereerkeedana la yasiilu di markay mxuu ahaa ruugaysa wii caloosheeda ay ka soo saartay irarka ee kadi fa qaala rasul u sal sl fi khudbatihi khudbadiis hashir nabigu u saarnaay waa yani hashir markay muddo meel ku xasisho wax hadda ay aadiyo soo daaqin ayna jirin yani calooshheediya markaa u ah stor u wax kala soo baxisa fa rasul u sl fi khudbatihi khudbadiis wuxuu ku yiri nabigeena cala sl slam ina allaha alla qad qasama wuxuu qeybiyey likulli insaanin qof la arka qismatan qeyb oo min almiraai miraau ilahay u qeybiyey falaa tajuusu ma banaano liwaariin qof wax dhahla wasiyatun in loo dardaarmo uma banaano weyaan xadii saddex kun lix boqol iyo saddex iyo afartanaad waa xadii saxiix akhbarna cutba ibn cabdillahi almarasi waa saduuq qaala anba'na cabdullahi bn mubaarak waa imaamkii qaala anba'na ismaaciil ibn abi khaalid albajali waa iqatun tabt can qataada ibnu dacama can camr ibni khaarija radia allahu ta qal eh, ninka la yihah camr ibn khaarija qaala rasul rasul wuxu yh sal slm ina allaha alla weyne caza smuhu magaciisa sharaf badnaaye oo weynaaye oo saramarye aacta wuxuu siiyey kula dii xaqin mid kastoo xaqu saaba xaqahu xaqiisa ayuu siiyey walaa wasiyata dardaaranna ma lahan liwaariin qof waxaan ahla mararka qaar waxaan u tegi doonaa kitaab alfaraaid soo marnay mise waa u tegi doonaa waxaa weeyaan ilaahay qof walba xaqiisu siiyey soo ma ilahay wuxuu yihi lidakari milu xadi اlunhiyayn gabadha waxay leedahay ah, ninka ragga wuxuu leeyahay laba gabdhood xaqooda ayaa la siinaya kaba sooqaad nin baa dhintay markuu nin dhintay wuxuu ka dhintay laba gabdhood iyo hal wiil wuxuuna ka tegey kaba sooqaad wuxuu ka tegey lix boqol lix boqol uu ka tegey lixda boqol uu ka tegey wiilka wuxuu qaadanayaa ama afar boqol uu ka tegey afar boqol uu ka tegey afar boqol wiilka wuxuu qaadanayaa laba boqol laba boqolna gabdhihii min boqol u qaadani kadibna waxay la soo istaageen ulmi weeyaan gabdhihii hala dulmiyey wahaakadaa ay la soo istaageen jawaabteeda maxay noqonaysaa ma saxan lena waa saxantiin miyaan lena maya jawaabtu waa inaad jawaabo badan u haysa aada u tiro badan xaqii ilaahay uu siiwa ilaahay baa allihii abuuray ayaa siiyey <laughs> horta jawaabta ugu fiican oo asaga aan dheg jaraq loo siinaynin waa ta ayada ah waxa ilaahay baa muxuu ahaa a siiyey isagaana abuuray marka darada dhaaf jidkaada qabso in la dhah inta ayadana ka dadka kuma wada qancayan ahlu iimaankaa ku qanci maadaama ay xaaladda noocaa tahay waa in tacliil marar qaar loo gala oo waxyaabaa qaar la ciladay kaba soo qaad wiil iyo gabar ayaa abbood u ka dhintay wiilkii waxaa looga dhintay iyo gabadhii saddex boqoloo kun oo lacag kenya looga dhintay saddexda boqoloo kun wiilki wuxuu qaatay laba boqoloo kun gabadhii meeqay qaadatay boqol kun markii gabadhii ay muxuu ahaa laba boqoloo kun qaadatay boqol kun markay qaadatay cafwan iyada boqolkeeda konboorsadii aad taqaaneen quruxda badnayd ay dalaq siinaysa horta lama taabanayo waa taqaanaan waa la kolayni waa lasku halkaasa dalaq la siini taabasho ma lahan soo maaha wiilkii waxaa waajibka oo laga raba walays inuu nafaqe biilkeedii yaa laga rabaa haddii ay wax haysanin ay wax beesh yaa laga rabaa isagii yaa laga rabaa waa qodob qodobka labaad iyadii berri waa lasoo doonay ila lasoo doonay markii lasoo doonay meherka ugu yaroo la siiy meeqa eh, muxuu ahaa intii oo kalea la sii ugu yaraan boqol kana daray ama laba boqoloo kana loga daray ama saddex boqol qaar toban kun oo dollara looga daray hal milyan boorsadeedii waaba dilaaci rabtaaba marka dambe waxay aadaysaa bangiga aaday waaba account ay furanaysaa wax ay ka taabani ma laha maxayna cunayaan waxba guriga walaalkeeda iska joogtaaba kii miskiinkaa meeshaan ahaa laba boqoloo kun haysta laba boqoloo kun maxay tari wuxuu yidhi marka waan guursani waxaa la yidhi waxad yeeli meherkii ugu yaraan waa kun dollar marka yarta oo la yihahdo kan waa dhimana miskiin waa hala siiyo ama laba kun oo dolarba labada kun oo dolar laga qaata waa socluug masaaida inuu ka istaago marka magan allaay magan allaay ya sheekh a a a a sant abadan abadan gabadha marka sideedaba nafaqadeeda markay yar tahay aabbaheeda saarany markay kalena waxaa wey hadday nin leedahay ninkeeda ayuu saarany od ilaahay waajib ugu dhigay habay yaraatay ay war uusan olin haddii ay faqiiro tahayna walaalkeed iyo raximkeeda ka nagu dhawaad ilahay dusha ka saaray marka daa'iman ayada waxaa weeyaan waa mudalla waa la lakolkoolini saasaa loo wadi saasaa loo wadaa ma garatay ya warar kaloo badan waa jiraan laakiin insha allah markaan fadaadi tagno ayaan u tegi doonaa insha allah tabaaraka wa marka qad acطaa kula dii xaqin xaqahu markaad tirahdaan marka waxaa laga inuu ku dhaha marka oo kawaaa loogu yeeray kan loo badiyey intaa waxaa dheeriya masaaisha faraa'idka markii laga hadlo inta dumar iyo ragga dumarka la sarabadi ayaa badan dumar iyo rag inta dumar la sarabadi ayaa badan markaas u tegi doona insha alla tabarak wataala oo amilada keeni doona baabun ida awsaa goorta u dardaarma licashiiratihi qaraabadiisa alaqrabiina tolkiisi u dhowaa qofka hadduu u dardaarmo suudhihi xoolo bas laisuma dardaarmo diina laisu dardaarmaa oo khayra laisu dardaarmaa oo naar in laga badbaada laisu dardaarmaa dardaaranka marka xoolo basa ka fiirin waxaad ka fiirisaa dhanka diintana ka fiiri iyo naar in laga badbaado xadii saddex kun lix boqol iyo afar iyo afartanaad waa xadii saxiix akhbarna isxaaq ibn ibrahim alxandali ibn rahawi huwa iqatun thabtun xujat imaam qaala xadaثana jariir cabdilxamiid adabi wa iqa can cabdilmalik ibni cumayr alqurashi wa iqatun fasiixun caalim can muusa ibni طalxata wa iqatun jaliil can abi hurayrata cabdiraxmaan sakri dawsi radia allahu taala an qal abu hurayra lama goortii naزlat ay soo degtay waandir cashiirataka alaqrabiin ayadda ay soo degtay dacaa rasuula nabiga wuxuu yeehay qurayshin quraysh ayuu u yeehay faijtamacuu way kulmeen facama si guud ahaan ayaad ula hadlay wakhasa si hoos ahaana waa ula hadlay oo muxuua qabaaisha kore ama qabiilka korena uu ka hadlay jilabiyada hoosena muxua goonigooni u shegay faqaala wuxuu yihi nabigana sal slm yaa banii kacb ibnu luay reer bani kacb ibnu luayow yaa banii murata ibnu kacb yaa banii cabdishams yaa banii cabdimanaaf cabdimanaaf yaa banii haashim yaa banii cabdilmualib intaasuu nabig dabadiga sal slm kor intuu ka soo ilaa keenay bani cabdilmualib anqidu ka badbaadiyo anfusakum nafyaalkiina min naar naar ka badbaadiyo wayaa faaimatu faaima waa binti muxamed weeyaan binta muxamed anqidii nafsiki naftaada ka badbaadi min annaar naar ka badbaadi inii aniga laa amliku kuma tari kara ama kaagama qaban kara lakum adinka min allah alweyne agti shayan waxna hayra anii aniga hayra ana lakum adinka waa idin sugnaaday dha raximan raxim ayaa idin sugnaatay saabulluha waan ku qoynayaa bibilaaliha bibilaaliha qoynteedaan ku qoynaya yani raxim ayaad leedihiin qaraabanimo qaraabanimadi ma goynaayo oo ma qalajinaayo waan qoyni oo waxaan waan xariirini weyaan laakiin sida kale ilaah agtii wax naar inkama badbaadin karo janno idinma siin karo waxaa weeyaan inaad adinka aad ilaahay caabudaan ood ilahay rumaysaan mooyane xadiث saddex kun لix boqol iyo شhan iyo afartanaad waa صaxiixu bima qablahu akhbarna axmed ibn sulayman الrahawi waثiqaة xaafid qaala xadaثna cubayduلlah ibnu muusa waثiqaة kanat shaya qaala anba'ana israa'iil ibnu yunis ibn abi isxaaq sabiici weeyaan alhamdani tukalima fiihi bilaa xuja can mucaawiya wahuwa ibnu isxaaq alqurashi waa saduuqun rubama wahim can muusa ibnu alxa qaala wuxuu yihi muusa ibnu alxa muusa ibnu alxa ay qaala wuxuu yihi qaala rasuul lah xadiidka marka muxuu noqonayaa ya mursal ayaa xadiidka noqonaya saxaabigii wa mursala minhu saxaabiyun saqad laakiin xadiidka wuxuu saxiix ku noqonaya xadiid ka horreeyey oo waxaa weeyaan mutasilka ahaa qaala wuxuu yihi muusa ibnu alxa qaala rasul la sl u sl slm yaa banii cabdimanaaf cabdimanaaf ree beri cabdimanaafo ishtaruu ka gada ama ka badbaadiya anfusakum afyaalkiina min rabbikum rabbigiin ka gata weeyaan oo naar ka badbaadiyo inii aniga laa amliku lakum idinma tari kara min allahi laweyne xaggii shayan waxna yaa bani cabdi almualib ree cabdilmualibow ishtaruu anfusakum afyaalkiina ka iibiya min rabbikum rabbigiin oo towxiidka la imaada inii aniga laa amliku lakum min allahi shay alla aggi wa kagama qaban karo walaakin warka lagu laabaya baynii aniga iyo dhexdayda iyo wa baynakum raximun qaraabanimo ayaa noo dhexayso oo dhexdeenna taala ana aniga baaluhaa mid qooye ayaa nahay oon qallajinin bibilaalihaa qoynteeda oo waxaa weeyaan mid raxinkagooy oo xereg xereg raxinooda jara ma ahi laakiin alla agti wax inkagama qaban karo sidaa weeyaan xadiis saddex kun lix boqol iyo lix iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala imam nt abarna sulayman bn dawuud wa iqat an whab cbdlah bn wald msri wa iqat faqih qaala abarna yunus ibn ziid ayli an uhri waa imaamkii qala wuxu yh mshahab abarnii saciid musayab wa abu slmt cabdiraxmaan can abi hurayrat ragga waa taqan abu salme iyo mxuu ah saciid musayib iyo waa aimadii can abi hurayrata radia allahu ta qa abi hurayra qaala rasul rasul wuxu sal slm xiina goortii unzila calayhi lagu soo dejiyey waandir cashiirataka alaqrabiin waandir udeg cashiirataka tolkaada alaqrabiina ee kuusii dhow u deg marka lagu yihi nabigeena sal slm qala wuxuu yihi nabigeena yaa macshara quraysh quraysh markaana kulankeediyo ishtaruu anfusakum naftiinna nafyaalkiinna ka iibiya min allah alweyne ka iibiya oo naar ka badbaadiya weeyaan laa ugni cankum wax idinkagama tari allah alweyne xaggi shayan waxna yaa bani cabdilmualib reer bani cabdilmualibow laa ugni cankum min allah shayan alla aggi wax idinkagama qaban karo yaa cabaas ibni cabdilmualib laa ugni cankum xaggiina wax idinkagama tari allah alweyne xaggi shayan waxna ya safiya camata rasuul safiya bint bint cabdilmualib camata rasul rasulka eedadii hayday laa ugni canki xaggaada kama tari kara min allah weyne xaggii shayan waxna yaa faatima binta muxamadin faatima oo ina muxamed ahay saliini mima shiti waxaad rabta weydiisa oo xoolahayga laakiin laa ugni canki min allah shayan alweyne xaggii waxba kaagama qaban karo sidaa weeyaan marka xadiidkan mutafaqa ah wuxuu yacnii daaqadda karida ood meesha ka bixina dad sheegta inay ahlu cilmi yihiin amaba eh, sheegtaan inay dad alla u dhowo awliye yihiin oo sheegaan in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu martabadii nubuwada iyo shafaacada meelka dheer uu leeyahay sheegaan amaba nabigeena sal اllahu alayh ali slm xag iskaba dhigi shafaaca اcudma ayuu leeyahay sheekh cabdiqaadir jaylaani iyo raggii saadaat اlawliya akhyaarta ahaa ya akhyaarta ahaa inay leeyihiin muxuu ahaa martabo ka saraysa shafaaca walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa walaa tanfacu الshafaacaةu cindahu ila biidni oo waxyaaba hadda ku qoran tadkiiratu ahliyaqiin kitaabkan la yihahdo kitaab maahan kasamaqa bible y wii maaqaane iyo munaaqibkao kale iyo wix la midka waxyaabaa ku qoran sifaadka ilaahay oo kaamil ah iyo ilaahay wuxuu goonid ulahay oo kaamil ah ayaa waxaa weeyaan ayaa banaanka lasoo dhigi oo sheekh cabdiqaadir askala laihi oad ogsoontihiin ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaaxidu alfardu alkabiiru bidaatihi ana alwaasifu almawsuufu shaykhu ariiqati nafacana allahu bi ka dabagey marka nafacana allahu bi mesta arbacadi nairobi ina ka jirta laga yaba adinka waa ma nairobina laga yaaba maanta in nafcaan allahu bi ay ka socoto wa kuntu maca ibraahim ulqaa binaarihi wamaa burida niiraanu ila bidacwati wa kuntu maca yacquuba khashata caynihi wamaa bari'at caynaahu ila bitaflati wax adiga noocaas o cantarabaqasha oo xataa qof caqli usan dhegeysanayni nin weynoo youtube soo fariisamaanad arkaya munaaqabka cilmudaahir ee lamaatan ayaa jiro waa wadaadadan waxba kama fahamsana munaaqaba saa rogrogaya intuu yeelaad maktabadu yeela ad waa idin keeni karaa nin baa asagoo wada ii keen sheekh amiin aw xaj amiina asagoo wada ii keen aw xaj amiin xaj amiina ii keen xaj amiina muxuu asagoo meeshaan fadhiyo oo muxuu masaajidkii hawliyiis ku jira ayaa ziyaar ahaan loogu keeno liyidhaye wahaabiyadan kule ugaal yidhaha mayna aajami wuxuu yidhi baalkaa lai keenay alfayuudaat arabbaniya fi alawraad alqaadiriya sooma ayaa loo keenay marka anna marka aggaa dhigtayo malaa rabaa inaan muxuu aha intaan bilaaba meeshaan aan ku dhammayn oo xaqiiqadiisa aan isla aragna wadaadada mafahma inay kuleeyihin annaga akrin jirn waa naqana waxyaabaha runtii hariibka ah waxaa ka mid ah qofka isagoo xaqi aad u muuqda ayuu wax iska xuslaynaya waa u muuqda waxaan hubaa oon cayn alyaqiin iyo cilm alyaqiin u hubaa ragga qaar oo maanta munaaqabka u doodayaan inay xaqiiqada ogsoon yihiin laakiin ariiqadii iyo tarbiyadii iyo wixii ayaa ku dhegan lagu yeelahaya soo maogidin halkaasu marka uu dufays ugu jiraa war waxaas waxba kuma taraya maalinta qiyaama hadday waxaas waxu tarayaan abujahl iyo ya sheekh wallahi dad waa la fasira ragaa fasira annaga laakin axaadiista nabigeena tabar walaanhem khuraafaat iyo jini jaran marka waaya xadiidka saddex kun lix boqol iyo toddobiyo afartanaad waa xadid saxiixa qaala imam nas abarna moxamed ibnu khaalid alkilaaci waa saduuq qaala xadaana bishr ibnu shucayb alximsi waa iqa can abihi aabihi waxaa weeyaan shucayb bin abi xamza waa iqatu caabid can zuhri qaala akhbaranii saciid ibn musayib wa abu salamata cabdiraxmaan an abaa hurayrata qala wuxu abu hurayra qaama rasuula nabiga ayaa istaaga xiina goorti unzila calayhi lagu soo dejiyey waan dir cashiirata aqrabiin lagu soo dejiyey faqalu ya macshara quraysh quraysh markaana kulankeedii ishtaruu anfusakum min allahi alla weyne naftiina ka iibsada laa ugni cankum min allah shayan allah xagga waxba idinkagama tari karo yaa bani cabdimanaaf reer bani cabdimanaafow laa ugni cankum min allahi shayan alla weyne xagga waxba idinkagama qaban karo yaa cabaas bin cabdilmualib laa ugni canka min allahi shayan alla xagga waxba kaagama qaban karo yaa safiya camata rasuuli lah sal slm laa ugni canka min allahi shayan yaa faatima saliinii mima shiti saliinii maa shiiti laa uni canki min allahi shayan alla weyne xagga waba kaagama qaban karo xadii saddex kun lix boqol iyo sideed iyo afartanaad waa xadiis saxiixa qala alimam nas abarna isxaaq bn ibrahim alxamdl waaiqatun habt qaala anbana abu mucaawiyat maxamed khaas bin darir waaiqa qaala xadatana hishaam bn curwa can abihi curwa bni zubayr can caaisha waa taqaanaan kulligood um mminiin radi la ta qal waxay tir umuna caaisha lama goorti naزlat ay soo degta hadi aayat ayadan waandir cashiiratka alaqrabiin qaala rasul rasulka wuxu yh sal slm yaa faatima ibnata muxamadi faatimo ina muxamed ahayday yaa safiya binta cabdilmualib safiya cabdilmualib hayday oo edadii ah yaa bani cabdilmualib reer bani cabdilmualib dhammaantiinu laa ugni cankum min la shay ala weyne xagga waxba idinkagama qaban karo saluunii i weydiista min maali maa shiitum waxaad doontaan maalkayga weydiista laakiin alla xaggii waxba idinkagama qaban karo baabun idaa maata qofka hadduu dhinta alfaj'ata si kadi haduu dhinta waa sida loo batay ilaha noo naxariis subxana wa tacaala allah naga badbaadiyey mawjid alfaj'a hal yustaxabu miyaa loo sunneeya liahli reerkiisa an yatasadaqu canhu inay xaggiisa ka sadaqaystaan oy sadaqo u bixiyaan ma loo sunneeyaa nacam weeyaan xadis saddex kun lix boqol iyo sagaal iyo afartanaad waa xadiis saxiixa akhbarna maxamed salamat almuraadi waa hiqa qaala xadaثna ah, ibn qasim cabdiraxman qasim cutaqi can malik ibn anas md hijra can hisham ibn curwa can abihi can caaisha intaba waa taqaanaan ana rajula nin ba umuna caaisha waxay leeda ana rajula nin ba qaala wuxuu yihi rasul lahi rasulka wuxu ku yiri sal slm ina ummii hooyaday uftilitat nafsuhaa nafteedii ayaa laga kediyey oo hal mar unbaa daf laga siiyo nafti wa inahaa iyadana low takalamat haddii ay hadli lahayd oo dardaaran xilli loo siin lahaa iyo fursad tasadaqad way sadaqaysan lahayd owaxay dardaarmi lahayd in wax laga sadaqeeyo afa atasadaqu canha nabi alla hooyaday ma ka sadaqaystaa oo sadaqa ma ka bixiya faqala rasul wuxu yh sal sl nacam haa fatasadaq canha ka sadaqayso xooluu ka sadaqaysana ma waxay ka tagtay ayada miya maya waa asaga jeebkiisa waa isaga jeebkiisa weyaan ma ahan ayada waxay ka tagtay taas waxaa weyaan waxaa laga bixinaya saddex shan sheegnay muuna tajhiis oo wixii lagu casi lahaa tan labaadna addayn tan saddexaadna alwasiya bas wax kale ma jiraan xadii saddex kun lix boqol iyo kontonaad waa xadiid sai xasanan saxiix ah qaala alimam nasaci abarna alxaaris ibn maskiin qira'atan caleyh wa ana asmac wahiqatun tabt can ibn qaasim cabdiraxman qasl cutaqi wahiqatun can malik ibn anas ibn abdalhijra can saciid ibn camr ibnu shuraxbiil ibnu sharaxbiil ibnu saciid ibnu sacad ibnu cubaada waa in loo abtiriyey sacad ibnu cubaada ilaa laga gaarsiiyo alansaari waa iqa can abihi abihiis oo ah camr ibnu sharaxbiil waa maqbuul can jaddi awogii oo sharaxbiil ibnu saciid ah waa maqbuul isna qaala wuxuu yidhi kharaja sacad ibnu cubaada saxaabiga jaliilka ahay ayaa la baxay maca nabi nabiga ayuu la baxay sala allahu alay slam fii bacdi maqaasiihi duulaamaad dulaanyada qaarkood oo nabiga u bixi jiray ayuu la baxay wa xadarat ummahu hooyadii a marka kusoo xadarta alwafaatu geeridii ayaa kusoo xadartay bilmadiinati iyadoo madiine joogta isna uu bannaan ku maqan yahay oo nabiga la jira alai sla hooyadiisa nafta kusoo xadartay fa qiila laha waxaa loo yidhi awsii dardaaran oo wax lagaa sadaqeeya ka dardaaran fa qaalat waxay tihi fii ma maalu sacdin xoolahan aad aragta waa xoolihii sacad ma xoolihii sacad markaan dardaarmaane waxba malihibe faqiirad baan ahay fa waa la oofsaday qabla an yaqdama sacdun sacad intuusan imaanin ka hore ayaa la oofsaday falamaa goortii qadima sacdu sacd u yimid dukira daalika lahu arrinka ayaa loo sheegay faqaala wuxuu ya rasul rasuulka allow hal yanfacuhaa miy waxba tari an atasadaq canha inaan xaggeeda wax ka sadaqaysto oon sadaqa ka bixiyo wax mau tari fa nabiy nabg uu sal sl nacam ha fa sacdun wuxuu yidhi xaa'idu kada wa kada beer heblaaye e heblaaye sadaqatun canha hooyo ayay sadaqe ka tahay ayuu yidhi radia allahu taala da lixaa'itin samaahu beer uu magacaabay ayuu ka sadaqeeyey marka qofka haddii aad mowtulkhafle ama shil baabuur ama wixii lamidka ama qofkiiba wadnaha istaaga hawshan la dhaho amaba hurdada kama soo kicin in waxaa weeyaan sadaqa laga bixiyo ama xataa qofka hadduu hore usii dhintay in sadaqa laga bixiyo inay gaaraysa oo nabigeena cala sl amar ku bixiyey ee laga qaadana xadiidka amaba uu jideeyey hada wallahu aclam wsal allah wsl abd rasul mustafaah